bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii afar iyo kontonaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi raxmaani raxiim ina alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh ونعuudu bالlahi min شhuruuri أnfusina وmin سayiئaati أcmaalina man yهdih الlah falaa mdila lah wman yudlhu falaa haadiya lah وأشhهadu an laa إlaha ilا اllah waxdahu la شhariika lah وأشhهadu أna muحamada cabduhu وrasuuluh slى اllahu عalayhi وaalihi وصaxbihi وslim وbacd waxaynu ku dhex jirnay heshiiskii xudaybiya ee nabigu calayhi salaatu wasalaam nimankii gaalada ahaa u la galay aakhirkii sanadii lixaad waynu soo aragnay heshiiskaas siduu nebigu ugu adkaystay iyo abujandal wixii ugu jawaabay dhacdooyinka kale halkii kasii socday u xusay marka waqad dakhalat qabiilatu khusaaca qabiilada reer khusaaca la ydhaha waxay galeen fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam nebiga ballantiisi waa la isku ogaa qolo waliba ciday doonto inay la heshiin karto qabaa'ilku nebigu la heshiiyey waxaa ka mid ahaa qabiilada reer khusaaca la ydhaha wa dakala banu bakrin fii cahdi quraysh qabiilada kale ee banu bakri la ydhaha reer carbeed iyana waxa ay la heshiiyeen quraysh laba qabiilo waaweyn walama intaha alamr markuu arrinkii dhammaaday ahaa in heshiiska la kala qorto amara calayhi salaatu wasalaam asxaabah nebigu asxaabtiisii wuxuu amar ku siiyey halkan joogay xudaybiye joogay an yaxliquu ru'uusahum madaxooda inay xiraan wayanxaru lhadya hadiga gowracaan liyataxallaluu min cumratihim si ay cumradooda uga xalaaloobaan wuxu uhi dee cumradii xasri baa dhacay xasr fain uxsirtum fama staysara min alhad haddii kacbada ilaahay laydinka celiyo waxaa idinku waajiba wixii idin sahlanaaday inaad gowracdaane xoolaa halkaana ku xalaalowdaan ama qofka cudur ha ka celiyo ama cadow ha ka celiyo ama amni xuma si kasta marka waynu xalaaloobayna arrin ay hore u yaqaaneen ma aha kacbadii oo muuqata in hadyiga meel kale lagu gowraco marka had iyo jeer la xalaaloobayana dee waxaa macruuf ahaa in dhakadana la xiiro xoolana la gowraco qofkii fidiyooday amaba haddii taba eh, wada sunno ah faxtamala almuslimuuna min dalik arrintaa waxay muslimiintu ka kala kulmeen ka xambaarteen macnaha ka qaateen halka ah haman cadiiman hami weyn macnaha murugo weyn ayaa kala kulantay halkaa markii uu yihi wararkanaa laga noqonaya kambalkii baytullaahi alxaraamka iyadoo la jooga halkaa laga laabanaya kolkuu nebigu calayhi isalaatu wasalaam xoolihiina gowraco dhakadiina xiro madiinadiini ku nooda heshiiskaasaa dhacay hami baa ku kordhay waxaa la war waa sidee waati aynu soo arkayna warwarkii cumar xataa inahum iyagu asxaabtu lam yubadiruu bilimtihaal umay degdegin inay amarka nebiga fuliyaan imtisaalku waxa weeye imtihaal liamri rasuul sala allahu calayhi wasalam amarkii nebiga inay qaataanay xalaaloobaan bay u degdegi waayeen fadakala calayhi asalaatu wasalaam calaa ummi lmu'miniina umma salam ummi salama wuxuu u galay nebigu xaaskiisii mu'miniinta hooyada u ahayd ee magaceedu ahaa ummu salama colkay la socotay taageerayaasha nebigay ka mid ahayd camalkan iyo cibaadada iyaba u socotay waayo buul yaroo halkan dee ay ku lahayd ay ku asturnayd buu galay si cabasho ahaan iyo walaac ahaana ah, isagoo walaacsan baa waqaala lahaa nebigu wuxuu yidhi halaka almuslimuuna muslimiintii ila socota way guuldaraysteen amartuhum falam yamtailuu amar baan siiye oo may qaadan amarka ilaahay iyo rasuulkuna waa waajib in la qaato wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu bay ahayd wuxuu nebigu idin amre qaato marka amar ilaahay iyo rasuulku leeyihin oo la diidaa waa halaag waa u warwarsanay buu noocan inuu cadaabo kusoo dego marka islaan caqli badan bay ahayd nebigana dhan bay ka dejisay asxaabtana way u cudur daartay xalna way keentay waaba saddexdii loo baahnaaba waay faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allahi acdilhum nebi alla u cudurdaar u cudurdaar oo nimankaa garsii faqad xamalta nafsaka naftaada waxaad ku kaliftay amran cadiima fi sulx arrin weyn oo xagga heshiiska ah dee naftaadii iyo toodiiba waxaad ku kaliftay heshiis adag oo culus baad go-aan ku qaadatay arrintu ma sahlanabay adigoo dee wanaag uga jeeda haddana go-aanka aad qaadateed naftaadi iyo toodaba saartay xagga sulxiga waa arrin weyn oo u wada muuqda inuu ku fooraro dadka muslimiinta ku janjeero marka muuqaalkiisa la eego warajaca almuslimuuna muslimiintiina dee way noqdeen bay tidhi min kayri fatxin iyagoo oon aan maka furanin iyagoo makadii ay u socdeen aan gelin oo aan furanin bay dee halkan ka laabanayaa iyagoo guuldaro isku tirinayo dee faramaran oon cadowna riixin cibaadaysaninna fahum iyagu lidaalika makruubuun arrintaa daraaddeed dee way la kurbaysan yihin gartooda dee iyagana waa fahum lidaalika makruubuun makruub wa saaxibu lkurba waa kareerayihin bay kudhoodu dee sibay ayay mucuurtoonu yihi ilan dadku waa aamaaniyo yidhi diilooyin buu ku fikiraya iyagii saasay ugu cudur daartay iyadoon isagana ku dhaliilin go-aankiisa xalkii bay keentay wa qaalat waxay tihi ukhruj yaa rasuula allah rasuulkii ilaahay oo adigu dhaqaaji bax wabda bimaa turiid waxaad doonaysana ku bilow oo inaad madaxana xiirto xoolahana gowracdood xalaalowdo fa idaa ra'awka markay ku arkaan facalta inaad arrinkan samaysay tabacuuk way ku raaci doonaan tabicuuka way ku raaci doonaanay waay faidaa faal faidaa ra facalta tabicuuk way ku raaci doonaan markaa anaa horta adigu amarkii waad bixisae qowl baad ku bixisa ficilnimana ku raaci geel duq baa loo tumaa ha arkeen in arrinkani uu xaqiiqo yahayo aan u tanaasul lahayn dee waana muhiim fataqadama calayhi salaatu wasalaam islaamtaa sideediibuu u qaatay taladeedii nebigu calayhi salaatu wasalaam ila nebigu caliid ma ahayn mid dumarka la canaataba ma ahayne qof xikmadda doondoonu ahaa maskax furan qofkii ra'yi wanaagsan keenaba uu ku qaada uu ka qaadanayo ama islaan ha ahaado ama oday ama reermiyi ama reer magaale sidaadii ay u dhammaysay buu fataqadama calayhi asalaatu wasalaam ilaa hadyi xoolihiis geeliisiyo halkan taagan buu xaggiisa u dhaqaaqay fanxarahu wuu dhuundhabo u gowracay wadacaa wuxuu u yeedhay bilxallaaqi kii rayslaha ahaa faxalaqa ra'sahu madaxiibuu uxeedhay qur-aanshay ku quusa wey waxay doonaan iyagu ha yeeleene awrtayda iisoo sooca bu isagii baa gawracay ila wuu gawrici lixdan dhowr iyo lixdan halaad buu gawracay maalintii xajatulwadaacde isagaa gawracay dhakadiina wuu xeeray iyagu amaha gawraceen amaha fadhiya wey aniga waa kaa amarkii bixiyey fuliyeyna anugu halkaa marka ay marayaan arrintu marayso falamaa ra'aahu lmuslimuuna muslimiintu markii ay arkeen in nebiga arrintani aanay tanaasul ka lahayn oo la nasakay tawaasabuu waxay ku wada boodeen wusuubku wasawa waa boodidda tawaasabuu waxay ku boodeen cala alhadyi geel xoolihii meesha joogay fanaxaruuhu way gowraceen waxalaquu way dhukurteen oo timida xeereen marka saas baa lagu xalaaloobo amarkiina uu ku fulay wey marka halkaa waxaad ka qaadatay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu go-aamada adaga ay maaragtay ehm, ku wada kulmayeen iyo sida lagu cilaajinayo ama lagu daweynayo dadku dee ma ahayn ama asxaabtuba cid dan gaara le ma ahayn qofkuna hadduu daacad iyo dan gaara aanu lahayn oo dan guud uu ka fikirayo ama xaqdoor wiyo la isma seego kolkaste wuxu hooseeyo aanay u liqaansan yihiin ayuu turjumaan u baahdaa oo aan la isafgaranin kolkaasay bujuubajaadiisu badataa marka taas waa mid midda kale asxaabtu ridwaan ullaahi calayhim may ahayn dad hadday khaldamaan ku adkaysta waxay se dabiqi jireen ay ku camal falayeen alrujuucu ila alxaqi fadiila in xaqa loo laabto markaad sheegto inay fadli tahay waxaad arkaysaa oo kale dumarku iyo diinteennu kaalintay ka siisay tala maxaa xaqase maxaa gefa baatila way ka tala bixin karaa tallaabo mustaqbal maxaa la qaadi karaa yaa saxan yaa si khaldan waxbaa laga weydiin karaya waay sidaasuu nabiguna ula tashanaya calayhi salaatu wasalaam asxaabtiis iyo ooryihiisa iyaguna way ku yaqaaneeno ama ha qaata ama yu ha qaadanina islaan waliba ra'yigeeda way soo qadimi jirto waa si aynu arkayna abubakar sidiiq ay ka tala bixinaysa caashi ay lahayd imaam ha ka dhigin markuu nebigu sii dhimanayay cid kale cumar iyo imaam ha noqdaan bay lahayd marka waa kii taladeeda ku diiday waayo wuxuu arkay in loo yar weheliyo oo aabaheed eedda u diidayso marka sidaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam warihiisu ay ahaayeen mararka qaarkoodna taladeeda markay arrimaha qoyska iyo caruurta iyo waxaa tahay si gaaraabuu ah hoosta uga xariiqi qur-aanku ama si gaara ah u tilmaamay ilaahay baa yihi wa'tamiruu baynakum bimacruuf wixii samaa ah, caruurta ka wada tashada caruurta ka wada tashada iyadana kalaha laga weydiiyo idinkuna bixiya talaaba waayo taasi waa taa qadiyadda madaxtinimada unbaa loo diidaye laakiin ta talabixinta iyo in wax laga weydiiyo arrimaha diinta iyo adduunyada waa qof bani aadam oo dee dadkuna aqoon iyo maskaxba waa kala duwan yahay iminka nebiga iyo asxaabtu dee arrinkaa ay ku kala badbaadeen ilan inkaar bay ku sigteenoo halakabaab u marayeyde furdaamintan waxa keentay umu salama radia allahu canha uma rajaca almuslimuuna ila almadiina markaa muslimiintu madiinay ku noqdeen halkaasaa laga guuray waqad amina kullu fariiqin ilaakar iyada oo uu amni geliyey qolada qolada kale amana kullu fariiq qolo waliba way amni yeeshay alaakhara kii kale nebiguna iyagii wuu nabadgeliyey iyaguna nebigii way nabadgeliyeen ilaan waa heshiis xabad joojin baa la saxeexday aan istaynano duulimaadkii joojino nimaan warankaa u gelin weedhaadu ma gashaa yidhi iyaguna intii hore way soo faranfardaynayeene markuu intaa soo jeer cawda usoo jaray nebigu ee uu maka kasoo waa madiine kasoo waabiyey ayay haatan rumaysteen oo ay ictiraafeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam quwad jirtoon la dhaafi karaynin oo mudan in heshiis lala saxeexdo inuu marayo nebi maxamed ayay ku qanceen taasay isku qanciyeen oo muxamedkii laga eriyey maka isagoo dhukusaya aanu ahayn maanta laakiin dawladu wax lala saxeexan kara inuu yahay halkaasay maraysa walamaa qarra qaraaruhum kolkii heshiiskoodaasi sugmay lakala noqday jaat waa jaathum waxa u timi nebiga iyo asxaabta muhaajiratun inan soo hijrootay oo maka kasoo carartoo madiina timi magaceeda waxaa la idhaha umu kalfum bintu cuqbata bna abi mucayd inanta umukalkuum baa la idhaha waxaa dhalay ninka la odhan jiray cuqbatu bnu abi mucayd uktu cumaan liummi cumaan ibnu cafaan bay inanta xagga hooye ka walaalayiin cuqbatu bnu abi mucaydna wuxuu ahaa nimankii ugu gaalsanaa ashqa alqowm ayuu ahaa ninku nebigu ku tilmaamay qolada quraysh oo dhanka ugu gaalsan waxaa la xusaa ninkii uuska ama mandheerta nebigoo sujuudsan dhakada ka saaray inuu ahaa kacbada ilaahay isagoo ku ag cibaadaysanaya ku sujuudsan abijahal baa waataynu soo marnay xagga hore kitaabka bilowgiisa eeu yihi car waa kuma hadalkiinaa batae oo hashaa halkaa ku baktiday uuskeeda intu soo qaada maxamed dhakada ka saaraya ninkanaa soo kacay oo markaa saaray ninkas halkaa xumaanta ka gaadhay inantiisii oo ilaahay xaqii siiyey oo hanuuntay ayaa soo qaxday masaafadaa dheere afartan boqole kilomitra soo baxsanaysay waxay dabeetana timi iyadoo ruux dumar ah madiina fadalabaha almushrikuuna gaaladii baa doonay iyagoo ku xumaynaya nebiga iyo ciddii soo hijrootayda markaasay yidhaahdeen ha la soo celiyo faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allah inantii baa garramaysa ini imra'atun anigu ruux dumaraane nin mayhi wain rajactu ilayhim haddaan ku noqdana fatanunii fii diini diintayda iga fitnaynayaan dee way cadaadinayaanoo culays bay saarayaanoo waa raggo way suukay tegayaan cadaadiska lay saaraya inaan bilaadiin noqdaabuu kalifaya marka masaasaydin igu celin bay iyada lafteeda abujandal kale noqotay baroortii abijandal baroortay mid ka daran ayay iyaduna qaylisay abujandal maka kandalkeedhaabu joogay iyadu madiinay maraysa ilaahay subxaanahu watacaala xukunkii hore wuu fudaydiyey marka xukunkaa hore raggunbaa lagu gaar yeelay dumarkii xaaladooda gaarba aayaddu ay ka dhigtay ay yihiin dad maatiya oo aan lahayn sabirka iyo adayga ragga maadaam heshiiskii la xusayay aanu dumar ka hadal heshiiskaa beriga hore la saxeexday dumar si khaasa ah umuu sheegin marka halkaa qiil baa ku jira waxbaa ku baaqi ahaa si gaarabaa ilaahaybaa arrimaha fasaxa eh ayuu dabeedna dumarkii uga soo reebay dumarku inaanay ku jirin kuwa la celinayo ilaahay baa gar siiyey inantan sidii qadsamciba gabadhii doodaysay doodeedii ilaahay uu gar u siiyey yaa ayuha aladiina aamanuu baa ilahay ui dadki ilaahay rumeeye muminiintahaayo idaa jaa'akum lmu'minaat hablaha ilaahay rumeeye kolkay yimaadaan muhaajiraat iyagoo cadowga ka soo qaxay oo shahaatay famtaxinuuhuna jirada tijaabo ka qaada inay islaamta iyo inay isyeelyeelayso allahu aclamu biimaanihin iimaankooda xaqiiqadiisa ilahay un baa og yaa waxa u qarsoon laakiin daahirka idinku bal imtixaan ka qaada fain calimtumuuhuna mu'minaat haddaa u malaysaan inay muminaat yihiin calimtumuuhuna bimacnaa danantumuuhuna muminaat ila waa kan ilahay yihi iimaanka xaqiiqadiisa ilaahay baa oge haddaa idinku muuqaalkii u malaysaan in ay muminad falaa tarjicuhuna ila lkufaari gaalada ha ku celinina nooca la celinaya dumarku kuma jiraan wuu sababeye ilaahay laa huna xilu lahum dumarku gaaladaa xalaalu maaha walaa hum yaxiluuna lahuna gaalada halkaa joogaana dumarka xalaalu ma aha waa kala xaaraan ama nin hal ahaato ama inan ha ahaato kii qabayna way ka xaaraantinimowday kol hadday soo islaamtay kii guursan lahaana waa ka xaraam xalaashii iyo xaraamtana ilaahay baa laga daba fadhiistaa laga sugaa laa humna xilun lahum walaa hum yaxiluuna lahuna isuma xalaal aha hadday xoola ku dacwoodaanay godmulaca lexejeclada soo galaan galaanay yidhaahdaan maal baa naga baxay maxaa la yeelaya ilan gabadh la guursaday ama la qabay kollay adduun baa ku maqane hadday halkaa soo galaan galaanay lexejeclo ku marmarsoodaan hululahana waa laga saaraya lexejeclo iyo diin waa la kala saaraya maal yaan lainoogu soo gaban raasamaalka maalka weynoo diintu maa la ilaalin maalkiibaa ilaahay uu ka warrama iyo sida loo siinayo ilaahay wuxu ui aatuuhum maa anfaquu gaaladu waxay bixiyeen dumarkaa kaga baxay siiya dumarkaa wixii meher ahaay siiya haloo celiyo wixii ay kasoo qaadatay haloo celiyo wixii ay dayn ku lahaayeen haloo celiyo lafaheeda uun hala badbaadiye iyo iimaankeeda <laughs> laakiin wax kale oo maya la socdo haloo wada celiyo walaa junaaxa calaykum dembi idinkama haysto muslimiintiina madiine jooga an tankixuuhuna inaa iska guursataanba dumarka ah walow ninba ha lahaato weyn idaa aataytumuuhuna gaalada kolkaa siisaan ujuurahunna wixii ay kulahaayeen iyo mushqaayadoodi iyo meherkooda idaa aataytumuuhuna ujuurahunna dumarkaa marka siisaan meherkooda gabadhaa marka aad siisaan meherkeeda idinkaaba guursan karo xalaala idin tahay kii daba socday wixii sidaa siiseen inanta soo islaamtayna way ka furantay tilqaa'iyan si toosa isagoon dalqadba loogama baahno fasak baa dhacay mar haddii labadii qof ay diintii ku kala tegeen waa waxyaabaha caqadka iyo guurka jara wey labada qof hadday wada gaalo ahaayeen oo uu midi islaamo wuu go-ay guurkaasi hadday wada islaam ahaayeen oo midi diinta iyo ilaahay ucaay u gaaloobo wuu go-ay guurkaasi waa kala macnaha ikhtilaafu diin baa la idhaha ikhtilaafu diin aban hadday kala diin noqdeen waa go-ay marka dee kaa hore way kasoo dhaqaajisee meele idaa aataytumuhuna ujuurahuna laakin marka ajrigooda siisa ajrigaasina waa meherki haddii inanta wixeedii siisaanoo idinkuna meherkii hore ila lagala noqoyo midkii kaafarkaabaa ah loo celiyey meherkii ay lahayd hadduu siiyeyna u celiya diyo kalena wuu ka dhacaya marka idinku markaa gabadhaa waxwixeeda siisaan waa guursan kartaan xalaal ba idinku ninba ha lahaato caruurba ha wayso taasina markaa waa kaasoo gabadha diinteeda iyo dunyadeeda iyo dadnimadeeda dii udejin baa lagu samaynayaa wey waa la meeleeyey ila ruux suka ahoo madiina iska joogo lama ogole oo dumar ah walaa tumsiku idinku ha haysanina bicisami alkawaafir dumarka gaaladaha xilahooda cismadu waa xilaha jilaahi ku furan soomalilan soomaalidu jilaha maxaa lagu macnayn karaa macnaha waxaa la yidhaahdaa fulana taxta cismati fulan hiblaayo waxa ay hoos joogtaa ninka hebel la ydhaha cismadiisa macnaha xilihiisa iyo qabitaankiisa iyo oorinimadiisa ayay macnaha ku hoos joogtaa walaa tumsikuu ha sii haysanina bicisami lkawaafir dumarkaa kaafiraadka ah ee idinka ridoobay islaamka ka noqday oorinimadooda hadaysanine iska tuura oo ka dhaqaajiya macnaha tii gaalada ka timi baa ilahay uu kolka hore ka hadlay imikana waa tii islaamka ka carartay nin muslimahoo madiine jooga ama meelaha kaleba gabadhiisii hadday ka firdhato oo ay gaalowday ma ka tagto meelaha kale gaalada u cararto de ha haysanin baa layidha iska furtaa haad ka haysan ama gaalnimadaasaaday ku tagtayba marka cismadeeda waxba ha haysanina hasaha ku tagto wasaluu maa anfaqtum wixii aad bixiseen idinkuna weydiista markayd maka tagta waxaad tidhaahdaa war waxaasaa nagaga baxay iyadii haysta oo adduunkeeda noo soo celiya waliyas'aluu maa anfaquu gaaladuna ha idin weydiisteen wixii ay bixiyeen sidaa wey idinka tii ka soo carartay wixeedii hala bixiyo tii idinka idinka carartayna iska daayo oo wax lagu lexe jeclaabo maaha murtadade mar hadday xabad murtadada noqoto ee wixii haddaad doonaysaan wixii idinkaga baxay un iyaga weydiista idina su-aala iyana ha idin su-aaleen adduunkuna laga xisaabtamo laakiin qofkii meeshaa ku libdhay waxba yaan laga daba tegin marka halkaa waxaad arkaysaa taa ilaahay uu leey laa ikraha fi diin laa ikraha fi diin kii tegey inaga baxsamayna lama dirqiyayo Ehm, kan isaga ahee soo islaamayna isagana la dirqii maayo iyadiina de haddaynu qabanno xaaladiisu waa gaar dalikum xukm ullah ilaahay xukunkiisii waa kaa yaxkumu baynakum dhexdiinu sidaa ku kala xukumay go-aanka ilaahay wey wallahu caliimu xakiim ilaahay baa cilmi iyo xikmad bale cilmuhu maca alxikma wa xikmatuhu maca alcilm macnaha ta ugu quruxda badane ugu qaayaroon weyn marka ay iswaafaqaan aqoonta iyo sawaab shay walba meeshiisaa la dhigi karaya marka sidaasi baa inantaasi umu kalsuum la idhaahdo ayaa aayaadkaa suuratulmumtaxina ku jira aayaadkaa tobnaad ayaa kusoo degay aayaddaa tobnaad axkaamtaasoo dhan taasay kusoo degeen sabab oo ahayd waaya marka iyadoo aayaddan lagu camal falayo sidii loo dabiqe lagu camal falay buu sharax ka bixiyey wuxuu ihi fakanat lmarati fakanat ilmar'atu almuhaajira gabadha soo qaxday waxay ahayd tustaxlaf waxa lagu dhaarin jiray oo nebigii asxaabtu ay ku dhaarin jireen markay timaado annaha maa kharajat inaanay soo bixin rakbatan biardin can ardin rakbatan biardin iyadoo dhul jeclaysatay can ardin dhulna nacaysa intay maka soo nacday inaanay madiine iska jeclaanin oo aanay halkan saa u iman walaa min bugdi zawjin ninna inaanay kasoo dudin walaa liltimaasi dunya inaanay adduunye doon ahayn walaa lirajulin min almuslimiina nin muslimiinta ka midana inaanay heerin usoo gelin wamaa kharajat inaanay usoo bixin baa walla lagu marin jiri ilaa xuban lilaahi walirasuuli rabbi iyo rasuul inay jacaylkooda iyo rumayntooda usoo baxday makaa walaahiba saasuu arrinku ahaa marka waxaa lagu dhaarin jiray ruuxa dumarkaa ah, inaan adduunyo noocyadeeda kala duwan kala duduwan usoo bixin oo kuwaas laakiin addiin usoo baxday iyo iimaan iyo ashahaado iyo islaamnimo iyo dhiidhiid xaqa aada u dhiidhiday makaa walaahi baa kolkay dhaarato ayaa dabeedna guddidaa qaabilaysa dibudejintaa ku samaynaysa oo rabatan biardin can ardin waa dalxiis inaana dalxiis soo bixi walaa min bukdi zawjin carada ninkuna dee waa dudmo oo inta badan markay gabadhu dee ninka isaseegaan waxay miciinsataa ama ku rafataa inay meelun u duddo ma inaanay dudmada kula soo dheeraan baa wiil walaa liltimaasi dunya inaanay shaari shaari ahaynoo aanay halkan usoo safar ku iman walaa lirajulin min almuslimiin inaanay heerin ahayn oo aanay muslimiinta mid kamida jeclaysanin oo aanay halkan jacayl ku iman intay kii halkaa soo nacday nin halkan jooga waa inaanay jeclaan intaas inama anfacayaan intaasoo dhan inama anfacayso gabadha intaa utimi arrinkeedu waa banaanka laakiin waxayna anfacaya xub ullahi walirasuuli wamataa xalafat marka intaa ku dhaarata laa tuuradu lama celinayo bal yucdaa lizawjiha almushrik ninkeedii gaalka ahaa ee kasoo carartay waxaa la siinayaa maa anfaqahu calayha wixii uu ku bixiyey yalad iyo gabaati iyo maxaanku dhahdaa mariin dahab iyo meherba isku tootalgaree baa la leeyahay bulsheego waay saasaa lagu siiy wayajuuzu lilmuslimi tawiij tazawujuha ninkii muslimkaa waxa u bannaan inuu guursan karo wa fi laayati aayadda waxaynu ka faaidaysanay taxriimu imsaaki zawjati alkaafirati oorida gaalada ah inaan la haysanayn taxriim waxaa xaraama imsaak in la haysto oori laga dhigto azawjati alkaafira gabadhaana shahaadanayn bal turaddu ilaa ahliha reerkoodii baa lagu celin bacda an yucduu intay iyagu ina siiyeen maa anfaquu calayha wixii ay ku bixiyeen waqad waaya sidaasibaa markaa arrintaasay ku dhamaatay taasina waa xal kale ahayd oo arrimaha markaa la isku dhex marayo ee lagu wada noolaa saasay ahayd waxaad halkaa ka faa'idaysatay inaanay xalaal u ahayn gabadha islaamka ahi ninka gaalka ah waa laga yaabaa hadday yuhuudda iyo kristanka iyo ka mid tahay in ninka muslimka ah dee qur-aanku uu xalaaleeyey qur-aanku waa u xalaaleeyey waxaa laga duulayaa xadiidkii uu nabigu yihi ina alislaama yaclu walaa yuclaa calayh islaamku wuu sarreeyaa laakiin lagama sarreeyo maamulkii qoyska ninka iyo gabadha ninkaa leh weligoodba hala idhaahda way isbarbar socdaane haddana isagunbaa leh hataa kuwa isbarbar socda laftooda nufuudka weyn isaga unbaale iyo maaragtay gacanta sare walmaratu calaa diini zawjiha gabadhuna diinta ninkeedu haystaun baanay ka fogay marka isagu hadduu diintii islaamka haysto iyada inuu soo islaamiya waa suuragal laakiin hadduu isagu diintii eh, kufriga haysto iyadan islaamka inuu ka saaro ayaa laga yaabaa khatar cadiim innaga dadkeenna hadduu guursado iminka inantii xaggaa iyo ku maqnay dabadaha ama iskandanefiyanka iyo yurub iyo meelaha joogtay laydhaa mid cad baa guursaday laysma weydiiye muxuu ahaa iyo mi ashaata iyo waxaas talow dolar badan ma laga helayaa baa la talo inantu wax may soo buurbuuri karayso subxaana allah laysma weydiiye laakiin nin muslim ahoo walaalkaay islaam ahoo ashahaadanayo diin leh oo dadkaa la yasa ah ama la dhaqan sooco ah hadduu guursado maxaa la odhanayaa a masabadeenu waa la yeelaynayaae eh? banaayada ka fura bay odhanaya marka dadku meela u socdaa lama yaqaano waa ariiqii jaahiliyaday hayaan dadka diin la-aanta waxay leedahay arrimuhu madaxa in minji loo rogo ayay diin la-aantu leedahay iyo sida wax loo qiimaynayaaba inay meesha ka baxdo arrin kaloo dhacday buu ku warramay haddaba iyo farajkii nebigu kii la haysta aba inan la haysta ah ee markaa soo cararaba faraj wuxuu u dhiibayey nebigu bushaaru u dhiibayey waan iska xejista bula ilaahay faraj buu furaya farajkii miftaaxiisa iyo ninka sababu ahaa ayaa halkanuu qisadiisii galay waqad tamakana abu busayr ninka abu busayr la idhaahdo waxa u suuro gashay magaciisa waxaa la idhaha cutbat bnu usayd athaqafi radia allahu canhu cutbat bnu usayd maasiid athaqafiy radia allahu canhu ninka magacaa la ydhaha kunyadiisuna abu busayr tahay wuxuu awooday min alfiraari ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam inuu maka ka soo carowdo xagga nebiga u raggii markaa ashahaatee maka joogay ee qixi kari waayee la silsiladeeyey waxaa ka mid ahaa abu busayr ninka la idhaaha tan guriyo xagga madiine aan eegeyni in heliyo adduunyo toona faarsala qurayshu fii aharihi rajulayn quraysh baa laba nin ka soo daba diray yadlubaani tasliimahu waxay doonayaan in lasoo dhiibo sidii heshiisku ahaa waa geesiyo way yaqaanaan faamarahu calayhi salaatu wasalaam nebigu ninkii wuxuu amray birujuuci macahumaa inuu labadan la noqdo haddii heshiiska caynkaha iska noqon faqaala yaa rasuula allah abu basir waa doodo wuu dacwiye wuxuu yihi rasuul allow atarudunii ila alkufaar oo magaaladiibaad igu celinaysa yaftinuunanii fii diini sow diintayda iga ibtilayn maayaan bacda an khallasanii allahu minhum intuu ilaahay iga soo fakiyey ee uu iga soo furdaamiyey ee aan halkan qaxoontiyo dhabawaco ku imi miyaad igu celinaysa ma nimankiibaad igu celinaysa marka mid waliba diin buu ku doodaya asxaabta diintayda diintayda diinta saasay tahy haddaad iminka adduunyo raadsato oo reerkaaga iyo xaaskaaga iyo waxaas oo dhan aada la raadsato aqoon iyo macdo iyo iskuullo iyo dollar laakiin ay wada faasiqoodaan ama ay wada qaawanaadaan ama ay wada gaaloodaan ma inaad macaashtaba haysataa oo dhibaatadayna haysata wey dhibaatadayna haysata wey iyagoo halkoodaa iska cawlwaala ayaa lagu qaato waxna yaro barta dee islaamkoodaana iska haysta ilaahay baa arsaaqada hayeoo meel kastay maraan intii loo qoray way heliy marka waa arrin khatar badan wey dadkani way kasoo carareen reerahoodii daarahoodii dolar dahabkoodii waxoodii way kasoo carareeno diintaa laiga fitnaynayaa bay idhaha faqaala markaasaa wuxuu hi ina allaha jaacilun laka ilaahay wuxuu ku yeeli doonaa waliikhwaanika farajan adiga iyo walaalahaaga halkaa joogaba ilaahay faraj buu idiin samayn doonaa ilaahay baa faraj idinka baraya arrin kale ma qaban karo ballanka ma bixi karo anugu shaksiyadda islaamku ma aha mid ballan ka baxa falam yajid buddan kaaftoon kamuu helin min itibaacihi raaciddiisa dee nebiga inuu raaco ikhtiyaar kama leh ee wuu ku amran yahay markuu nebigu go-aankaa gaadhay wuhi waad noqonaysa nimankaa lasoo diray ee seefaha sita ayaad ula noqonaysaa maka waxuu kaga kaaftoomo uu garan waayo farajaca maca saaxibayhi labadii nin buu la noqday walamaa kaana bidilxulayfa markuu maraya meesha ula dulxulayfe la idhaah hadda waa alka kambalka madiina dhowr iyo toban kiilo bay u waa filaya waa meesha laga soo xidho xajka iyo cumrada caddaa axadahumaa midkood buu ku xadgudbay macnaha midkood ayuu dilay ka xoog batayo faqatalahu wuu dilay waharaba minhu alaakharu kii kalena wuu ka soo baxsaday halkaa markay kambalka madiine marayaan ayuu iska dhigay nin miskiin ahoo dixiin buu iska dhigay macnaha nin hogaansan markaa wuxuu hi waniyo seeftaadu aad bay u wanaagsanta hebelow inawa istiqaanaanay wallaahi way wanaagsan tahay buuo in badan baan rag ku jiraday buui baasha abaalaan soo leecayn aad bay u dhalaalaysaa buui bal madiyar tusi sidii ciyaalka <laughs> ayuui ma kuu yaro eega ha wadeegi kartaa buui dee markuusaa gacantiisa usoo gashay buu kurta hordhigay dhakadiisiba halkaa ku duushay kii kalena markaa dhababaco alla wila badi bui markaa isagoo guclaynayo kabna lulay midna laalaadinaya ayuu maka madiina dasoo yidi nabigiibaa arkay ninkii oo halkaa ka soo bidhaamaya kaasuu hi ninkaasi wax argagax geliya buu arkay dee ninkii ninkii aada noo dhiibtay kii kalena dili adna wuu isagay bui de maxayn isleenahay bui anigu soo ku idinmaan dhiibin haddaan anigu idiin dhiibay dee oo idinku cabay aniga waxaad isaaraysa miyaad garanaysaa bu waxaad isaarto wax ceeda miyaad ii haysa mee kuma hayey bu dee iska tag bui haddaba marku meelahaagaa kale dee ka lugeen dariiqyadaadaa kale dad ciddii aad raacaysa raac wallahi adigu eed malhid waaya saasay intaa uu iska soo yar gaagaabinaya farajaca ila lmadiinati buu ku noqday o qaala wuxuu ihi yaa rasuula allah rasuul allow wafat dimatuka way beri noqotay dumadaadu dumadaada wax dayn iyo gashiyo hiyo dhaliilahoo saarani ma jiro waa abu busayr baa odhanaya abu busayr baa soo noqday laftiisu meel kale muu tegine wuu soo noqday unoo nebigii unbu u yimi isagoo xor ah oo rag iska dhiciyey halkaasuu yihi dee dumadaadu beri bay noqotay amaa ana fa najawtu ee aniguna dee waan soo nabad galay dee kale miyaad celin weyey cidii daba socotaaba ma jirte faqaala lahu nebigu wuxuu ku yidhi idhab xayu shita bal meel alla meeshaa doonto maro walaa tuqim bilmadiina madiinaha joogi ilan yool baad noqonaysaa oo ballantii buu jabiyey baa la odhanayaa oo isagaa ninkan hoosta ku hayste dhulkaa ilaahay dhulku ilaahay waa waasace fasax baa kuu siiye meeshaad doonayso iska maro annaguna weydaaro fadahaba ilaa maxallin meel buu tegey biariiqi shaam wadada shaam loo maro tamuru bihi tijaaratu quraysh quraysh ganacsigeeda iyo tijaarteeda iyo awrteedu ay maraan kolonyada awrta ah ee boqolaalka ah ee raashinka iyo saliidda iyo dharka iyo ka soo qaadaysa yurub xaggeeda jidkii ay marayeen ee xagga raabakh iyo yumbuc iyo eryadaa ag maraya ayaa uu galay ninkani uu jabhadeeyey fa aqaama bihi halkaasuu iska degay waijtamaca macahu waxaa halkii kula ururay jamcun koox dhan oo minman kaanuu muslimiina dadkii muslimiinta ku ahaa bimaka bimaka dadkii maka ku islaamay wanajow ee soo nabad galay ee soo baxsaday dee ilan warku wuu isu soconayaae eh? oo reer makaba way ka helayaane kuwaasumuu mid waliba halkaasumuu ku biiraabo ninkaa jabhadda abu busayr ayuumuu nin waliba ku biiraabo xaggan madiinaba uma soo kaco karo haddii las layska soo celinayo nin waliba halkaasumuu tagaa waa tahriib wanaagsan wey aada u qiimo leh halkaasuu nin waliba u tahriibay wa saara ilayhi abujandal ibnu suhayb abujandal ibnu suhayb waad garanaysa waa ninkii isagana silsilada lagu celiyaynu xalay soo marayna ninkii heshiiska saxeexay uu dhalay ayaa isna maka ka soo cararay oo halkiibuu isna ku biiray mujaahid kaloo adag buu helay wajtamaca ilayhi jamcun min alacraab niman kale oo reermiyii iyahoo shaqo la-aana way ku biireen <laughs> waaya waqaacu ariiq wadadii ayaa la jaray waddadii bay gooyeen calaa tijaarati quraysh ganacsigii quraysheed baa wadadii loo loo fadhiisto dow laga dhigay xataa qaطacuu canhum alimdaad ilaa ay imdaadkii ka sae imdaadku waa maxay waa wixii taageero noqon lahaa waa dhar iyo dhuuni iyo adduun iyo anfac ila rixlato shitaai wasayfi bay nimanka ku noolaayeen koonfur iyo waqooyi baa loo safri jiray safarka u culusina xaggan u ahaa waa beeralay ah iyagu saxaraabay ku noolaayeen xoogaa yaroo geelay kolba dhan u yareeyeen waaya imdaadkii madadkii oo dhan baa ka go-ay waxalla wixii taageero iyo dhaqaalaha oo dee nebigu sariyu diri jiray iyo sahan ku yar beego oo raadsade e kan isagu meeshu degayba fa arsala rijaalu quraysh raggii quraysheed lirasuulillaahi nebiga waxay cid bay usoo direen yastakiisuuna bihi iyagoo gargaar ka doonaya fii ibaali hada shard shardigaa in la buriyo ayay ku muslaxayaan shardiguna waa kee nin kasta oo nebiga u tagay in la soo celiyo shardigii ahaa min fadla kaa naga masaxbay leeyi shardigaa iyagaa codsaday waa kii ay ku adkaayeen wa yucuunahu alxaqa xaqana way bixinayaan fii imsaaki man jaa'ahu musliman qofka nabiga u yimaada calayhi salaatu wasalaam isagoo soo islaamay faqabila minhum dalika arrintaa uu ka aqbalay nebigu calayhi salaatu wasalaam macnaha qofka nebiga u yimaada wixii xaqe u yeeshana waa bixinaynaa bayna ciddii kuu timaada ha nagu soo celin shardigaasina ma jiro wixii kugu soo biiraya ha soo bateen weliba laakiin halkaa raggaa ku biiray uun min fadlag naga soo dareerin faqabila minhu dalika nebigu arrintaa wuu ka aqbalay calayhi salaatu wasalaam waazaaxa allahu can lmuslimiina hadihi algumma ilaahay wuxuu azaaxa allah ilaahay waxa uu ka tirtiray muslimiintii haadihi algumma murugadaa haysatay murugadaa muslimiinta ku dhacday ayaa uu ka dulqaaday ilaahay allatii taasoo lam yatamakanuu min taxamulihaa ay xamili kari waayeen fi lxudaybiya xudaybiya taa ay xamili kari lahaayeen xiinamaa amarahum calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu faray biraddi abijandal abijandal in la celiyo kolkuu amarka ku siiye way xamili kari waayeen waxay dhahan sidaynu ugu celinaa qof muslimahoo kasoo hijrooday nimanka sidaynu ugu celinaa taa ay xamili kari lahaayeen lahay sidan u furdaamay arrimuhuna siday gaalada u wadaan awood kasta ha sheegteene ma aha ee waa siduu ilaahay wado taasina waa xaqiiqo oo waaqic aynu ku noola ayaynu arkaynaa maantadana ay leeyihin cili iyo dhulba waanu xukunaa oo dayax gacmeed baanu wax ku soo eegnaayo basaas baanu dirnaayo hubkii kala noocnoocaa baanu haynaa dhaqaalihii baanu haynaa hungurigii dadka u haynaa waxaasoo dhan iyagoo akhriyaya ayay haddana faraha kaga gubteen meeshay galaanba waa la dadka muxalimiintii waxay lahayn way qabsan karaan gaaladu markay ku duuleen afghanistan iyo ciraaq laakiin ma hayn karaan taase aada la isu weydiinayay manaa wixii inay noqon karaan wax ku adkaan karo waxaanay ka filayn baa ka soo baxaya waaya sidaas sidaa markaa ilaahay ina alumuura biyadi illaah yuqalibuhaa kayfa yashaa arrimahoo dhan ilaahay baa gacanta ku hayoo dhankuu doonuu udhigaya bani aadamku waxbuu doonayaa ilaahayna waxbuu doonayaa wamaa tashaauuna ilaa an yashaaa allah hadday intaasun aamini lahaayeen dadka islaamka wax badan ayay xejisan kari lahaayeen diintooda laakiin taasaanay ku qanacsanayn oo waxay ku odhanayaan istraatiijiyahada dhow istraatiijiyada dhow iyo kuwa dheer ee gaaladu ay dhigeen baa saa isu daba taallo oo meel laga gayoonayo ma aho kana wax wada takwiifa ah oo aada u culus wacalimuu waxay ogaadeen asxaabtu haddaba berigan dambe ana ra'ya rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam ra'yigii nebigu afdalu wa axsanu min ra'yihi inuu ra'yigoodii ka fiicnaa xaysu kaana fiihi amnun dee ra'yigii nebigaaba nabadgelyadu ku timid ba nabadgelyadu ra'yigii nebigay ku timid tasababa canhu waxaa ka dhashay ra'yigii nebiga ikhtilaaطu اlkufaari biاlmuslimiin muslimiintii iyo gaaladii oo isdhexgalay isdhexgalay oo nabadheshiiskii baa la saxeexay in la isdaayo marka xaggaasaa laga imanayaa xaggan kalena waa laga tegayaa tijaaradii iyo baac mushtarigii baa isu furmay xoogaa xoriyada buu helay qofkii xoriyad baa la helay kii hijroonayey iyo kii cidduu doonaya la kulmayay te meeshii khadkii baa laga saaray waxaan eh, baatilkuna dee wax dadka lagu xuurtaynayo lagu qasbayuu ahaa xaquna shay dadka laga hor taagan yahay buu ahaa oo si dhaqsaa ah u faafaya sidaa hilaacaah sida hilaaca u faafayuu ahaa marka xorriyadan la helay xorriyaddii xaqunbaa ka faa'idaystay waaya fakhaaladat waxa ay dheehday oo ay dhex gashay bashaashat lislaami islaamka macaankiisii quluubahum gaalada qalbigoodii ayay dhex gashay oo dee wax badan bay diintii dhegaysteen oo ay arkeen halkaa ay ku nool yihiin balaayada ka jirta inaanay madiine ka jirin dadku ay ku nool yihiin iyo barwaaqada iyo diintu samaaxadday leedahay iyo xorriyadda la helay iyo jawigiiba siduu isu bedelay dadkii ilan diin baa waxbedeshe markaasay arkeen gaaladii xataa qaala abu bakrin allahu canhu abubakr sidiiq baa faalleeyey heshiiskan uu nebigu galay sanadii lixaade xudaybiya iyo waxa uu soo kordheeyey inuu fadxi ahaa iyo siday u arkayeen in aanay xaajadu ahayn siduu ilaahay nabiga waafajiyey arrinku ku wanaagsanaa marka abubakr wuxuu yihi maa kaana fatxun fi lislaami furitaan islaamka dhexdiisa dhacay ma jiro acdama min fatxi lxudaybiya oo furitaankii xudaybiye ka weyn furitaankii dagaal meel lagu furayo waxa ka weynaa kan uu heshiiskan uu nebigu ku furay calayhi salaatu wasalaam walaakina annaasa qasura ra'yuhum dadka ra'yigoodii wuxuu ka gaabtay buu yidhi camaa kaana bayna muxamadin wa rabbi ilaahay iyo nebiga wixii dhex maray waalcibaad addoommuhu yacjaluuna way degdegayaan wallaahu laa yacjal ilaahayna lama degdegayo licajalati alcibaad degdega addoommaha ilaahay lama degdege waa xakiim xataa tabluqa alumuuru ma araad arrimuu jeeray gaadhaan halkuu ilaahay doonay ma yeelo oo ma aqbala addoomuhu waxay la degdegayaanay doonayaan taxliilkaasuu saaray abubakar waar waxa meeshii ka dhacday buui fadxigii u weynaa inuu heshiiskani ahaa ra'yiga dadku wuu ka gaabtay waxaan ilaahay iyo rasuulkiisa dhex mara ee ilaahay waafajiye nebiga addoomuhu way degdegayaan ilaahay ma degdegeen ina allaha baaliqu mri arinkiisa ilaahay waa ka salgaarhaya waaya wa fii rujuucihi calayhi الsalaatu wasalaam min alxudaybiya markuu nebigu haddaba xudaybiye ka soo noqday nazalat calayhi waxa ku soo degtay suurat اlfatx suuradda la yidhaahdo inaa fatx wa qaala subxaanahu fii awaliha suuraddaa bilowgeeda ilaahay wuxuu ku yidhi inaa fataxnaa laka fatxa mubiina waxaanu kuu furnay furitaan cad furitaankii imaka lama gaadhinba ficilkuna waa maadi oo waanu furnaydaa layidhi macnaheedu waxa weeye sulxu lxudaybiya wa fii tasmiyati haadihi alqaswati bilfatxi dagaalkan oo lagu magacaabay fatxi almubiin fatxi mubiina lagu magacaabay tasdiiqun urumayn ayaa ku jirta limaa qadamnaa laka wixii aan kuu soo kaaga sheegnay can sidiiqi radia allahu canhu maqaaladan abu abubakar sidiiq aynu ka sheegnay iyo aayaddiiba iswaafaqsan aayadii iyo maqaaladana iswaafaqsan oo abubakar midkaa uu sheegay waa taa ilaahay subxaanahu watacaala uu sheegay marka fadxigaasi waxau ahaa guul ay gaadheen dadka muslimiin tahay oo diiniya dowladnimadoodii oo cagadhigatay xorriyad caqiidadii iyo dacwadda xaggeedii ay u heleen ee mu ahayn meherad la furay iyo qaxwo kordhay innagu saasaynu usame u niyoonaa meeshii ay furayaan ama meheradii ay furayaan iyo gaarigay soo iibsadaanba inaa fataxna ku qoran arsaaqad baa lagu furay iyagoo uga jeeda marka arrinku diin buu ahaa iyo horumar laga gaadhay caqiide iyo cibaado iyo camal saalix iyo u dhawaansho allo iyo islaam guulaystay saas marka dabeedna kolkii uu kuwaa iska busteeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam barnaamijkaas siyaasiga ahayna uu mid najaxay noqday wuxuu rasuulku bilaabay dhinacan carabta intuu kasoo yaro jeedsado muddada xabajoojintu joogto inuu dhinaca yurub iyo waqooyiga iyo bariga u jeedsado boqortooyooyinkii eh, reer faris iyo reer ruum in uu xaggooda u jihaysto markaa iyadoo dee sacuudiga barigiisa iyo wixii kasii shisheeyaba faris xukumaysa inta sacuudiga waqooyigiisiiyo wixii ka sii shisheeyana ay xukumayeen reer yurub xaggan iyo masar iyo yeman iyo dhulkaana la haysto dee inta yara jaziirat alcarab la idhaahdo oo aan dhammayn ayaa markaa islaamku u gaadho nebigu calayhi salaatu wasalaam dacwadda u gaadhsay dabeedna wuxuu bilaabay dariiqad kale intaanu dagaalka bilaabin ka hor inuu dacwad fidiyo inuu dacwadiisii ku fidiyo dacwaddaasoo sida u fidinaya ay noqotay sida ugu cad ee ugu waafisan inuu qoro waraaqo ofishalo sharciya ah, shaabadaysan oo hadaysan dhambaalwalo loo dhiibo nebiga calayhi salaatu wasalaam risaalada ka qaada qofkii lala doonayo halkiisa loogu geeyo iyadoo weliba nafti hure uu noqonayo qofkaas oo in la dilo iyo in la daayo labadaba ay suuragalta waxaase lagu doorsanaya qofkaa naftiisa mahlakada la gelinaya waxa lagu doorsanaya in diintani ciddii lala doonayo dacwadu ay gaadho nin boqor ahoo kibray oo dhibilisanaya ayaa la odhanayaa risaaladaa qaad oo halkiisii gee buu leeyay nebigu calay cid ha ugu dhiibines siaad usii socoto isaga isla hortaaga udhi dhiib marka ama kurta ha ku jaro ama kasoo noqo waa nasiibkaa saasiibaa markaa risaaladiibuu bilaabay iyo qoraaladii qoraaladana asxaabtu kala tashaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka asxaabtiisii la talintii wanaagsanayd baa waxay idhaahdeen nimankaa iyaga ahi ma aqbalaan qoraal aan shaabad lahayn qoraalka aan shaabada lahayn mid foojariya bay u maleeyaanoo nidaam ahaan xagga maamulka marka la ega ma aqbalaan marka ku xisaabtanta ah de kol hadday caynkaa tahay inagu ma doonayno wax marmarsoode marmarsiyahaasi meesha ha kama baxee dee shaabaday noo sameeye buy markaasuu nabigu samaystay calayhi salaatu wasalaam shaabaday ku qoran tahay muxamadu rasuul اllah ereygu marka la qorayo luga alcarabiya erayba erayga uu ka dambeeyo waa waa la kala hooseysiiyaa oo marka imika laylaha la qoro waa in muxamedna qoro rasuulna laga hooseysiiyo allahna laga sii hooseysiiyo markaad doonaysa erayada sidoodii carabiga carabigaha inaad dhigto laakiin iyadoo la eegayo siday ukala erayadu u kala miisaanroon yihiin allah baa markaa xagga sare martay rasuulna wuu ku xigaa maxamedna xagga hoosu maraya macnaha sidii rasmi ahaan ama qoraal ahaan sidii ay keeni lahayd xagga afcarabiga qoridiisa looma qorin laakiin waa la qalbiyo waa la rogay allah muxamed allah rasuul muxamed saddex erayoo saa isu baal yaala ayaa dhexda loo geliyay shaabad goobo ah oo ku samaysan heerka ay gaarsiisan tahay fargalkiisa rasuulka sala allahu calayh wasalam fargalka rasuulka faskiisa ayaa loogu alxamay oo loogu farsameeyey in khaaadahoo wanaagsan baa ugu farsameeyey fargalkiisa uu iska gashan yihi dabeedna khadkunbuu saa u taabsinaya waraaqda oo adag marka la sameeyaa unbuu dabeedna xagga hoose kaga shaabadaynaya waa dhanta mukaatabat lmuluk baa bilaabantay marka in boqoradii qoraallo uu u sameeyo nebigu calayhi salaatu wasalaam taasina waxay sheegaysaa dee islaamku arrinka u horeysinaya maaha dagaal dagaalku waa ka u dambeeya waayo dadka lama doonayo indaarahoodana la burburiyo iyagana la laayo xoolahoodana la dhaco lama doonayo intaaba in la badbaadiyaa la doonaya oo islaamnimo iyo iimaan lagu badbaadiyo oo diin ay helaan dadkaasi dabeedna dacwad baa loo fidinaya waxaa la doonayaabaa loo sheegaya hadday aqbalaan waa ta u fiican innagay nala midiinba haddii ay taa diidaanna waxaa loo sheegayaa inay daayaan xasaradda iyo xoog xoogga gaalnimada wata inay daayaan oo bulshada islaamka ay baal degaan oo bal intay wanaaggeeda arkayaan diintoodaa kufrigana iska haystaan cashuurna bixiyaan marka cudud milatari aana yeelanin laakiin xorriyad xagga diinta waa loo ogolya halkaa qur-aankule xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakiruun hadday taana diidaanay yidhaahdaan waxaanu bixinaynaa ma jiro dawladiina hoos iman mayno kufrigaasaanu haysanaynaa hubka hubkayagaana waanu haysanaynaa waxay soo maagan yihin waa inaga markaa waddadaa laga duwaya halkoodaa lagu eegan maayo markaa jihaadkiibaa baa imanaya marka maaha xarbu takriib wa xarbu ifsaad wa xarbu intiqaam intaa midna maaha laakiin waa xarbu linqaad waa dagaal lagu badbaadinaya dadka ilaan dadka ay haystaan iyaga laftigooda ee dhagxaanta caabudaya iyo kuwa xidigaha caabudaya iyo kuwa looda caabudaya iyo kuwa dumarka ragga caabudaya waxaasoo dhan cid diin gaadsiin kartaa ma jirto oo aan ahayn islaamka marka dadkaasoo dhan islaamka xaq bay ugu leeyihiin diintii oo saafiya oo runa inay helaan oo ay gaadho kuwani intay budkiiyo qoriga la hortaagan yihiinna ma gaari karto marka waa in la idhaahdo kanaa xaqiisii la marinaya ka hor dhaqaaq adugu dee ka hor dhaqaaqna kaga dhaqaaqi maaye waa in la liqsiiyaa madfaci iyo abaalkiisi dabeedna markuu wadada ka baydeed dacwaddii ay arkaan iyo islaamka sanaaxadiisii ay qaataane xaqoodii helaan markaasaa xorriyaddii ay heleen marka cidda loo socdaa ma aha muslimiinta qura laakiin gaalada lafdigooda iyo shucuubtoodan xuurtaysan ee beenta loo sheegaya iyo balaayada kuwaasaa xaq ule inay gaadhaan dacwaddu ay gaadhay helaan marka mukaatabatu lmuluuk kuwa madaxda abuu ah qoraal u sameynaya xujada ku oogaya ilaa intay caddaanayso inay kibirsan yihiin oo ay diideen dacwadda bacda rujuuci lmuslimiina min alxudaybiya markii muslimiintu ay ka soo noqdeen xudaybiya fii awaakhiri sanati sittin sanadii lixaad gadaasheedii ama xaggeedii dambe wa amina ariiqu min quraysh wadadiina quraysh aamin ay ka noqotay wadadii maka loo marayay aamin noqotay ilaashiis baa jireen kaataba calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa uu qoray qoraal u sameeyey muluka alard caalamka boqortooyooyinka ka dhisan oo dhan yadcuuhum ila alislaam islaam buu ugu yeedhaya islaam buu ugu yeedhaya milkigiisa uguma yeedhayo reerkooda uguma yeedhayo inuu xoolo ka helo uguma yeedhayo laakiin waa islaam ilaahayna wuxuu uhi ajiibuu daaciya allah watakada idaak waktigaa waxa uu samaystay khaataman khaatiman ma aha khaatiman waa ka u dambeeya khaatim ka u dambeeya wey khaatam bifatxi taa waa fargalka wey fargal buu samaystay min fidatin lacag ah yakhtimu bihi uu ku shaabadeeyo khidaabaatihi waraaqihiisa khidaabku waa waraaqda waraaqdiisa fargal uu ku shaabadeeyo wa kaana naqshuhu waxa lagu naqshadeeyey muxamed muxamedu rasuul llah intaasoo u qoran sidii aynu soo sheegnay sida waraaqihii nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu hayo allah allah rasuul muxamed saa isu hoos taal fawajaha dixyat alkalb saxaabiga la idhaahdo wuxuu u dhiibay bikitaabin qoraal ilaa qaysar melika ruum ninkii romanka iyo qoladaa la odhan jiray madaxda ka ahaa ayuu u dhiibay kaysar la odhan jiray waaya boqortooyooyinka bisantiyiinta nimankii la odhan jiray wa amarahu waxa uu faray an yadfacahu inuu u dhiibo ilaa cadiimi busra meesha busra la idhaahdo ereyada sham ninka cadiimka ninka madaxda ah kaa isaga dhiib buuri liyuusilahu ila lmelik si uu boqorka usii gaadhsiiyo ah, qoraalka adigu kaa balasaabka isaga u ah meesha busno la idhaahdo madaxda ka ah kaa u dhiibu kaa heraqlaa sii gaadsiin doona heraqlus gaadsiin doonaa kitaabu qaysar kitaabka ninkan loo dhiibay qaysar loo qoraya haddaba sidan uu qornaa wa kaana fi lkitaab qoraalka nebigu sidan u ahaa bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamed bni cabdillaah ilaa heraqla cadiimi ruum salaamu calaa man itabaca alhudaa ama bacd fa inii adcuuka bidicaayati lislaam aslim taslam yu'tika allahu ajraka maratayn fain tawalayta fainamaa calayka isma alariisiyiin wayaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shaya walaa yatakida bacduna bacda arbaaba min duuni illah fain tawallow faquluu ishhaduu biannaa muslimuun aayaddaasina waa gebagabay u tahay afar iyo lixdan suurati alcimraan bisinkuu ku bilaabay nebigu waraaqdu ciday ka socotaa waxa weeye min moxamed ibni cabdillaah ilaa hiraqla cadiimi ruum rasuulkii waba ka daayey waktigan sidii nimankii horeba diideen markaa nebi maxamed bay ka socotaa oo ah eh, rasuulkaa ilaahay laakiin magaciisunbuu ku qoray iminka ninka hiraqlo la idha ayay ku socotaa hiraqlena qisadiisa waynu arkay cadiimi ruum ninka ree nimankaa reer ruom madaxda u ah. salaamun calaa man itabaca alhudaa cidda hanuunka raacda nabadgelya dushooda ha ahaato salaamun calayka ma aha muu mutaysan salaam iminka ilaa u islaamo ama adiga ha ahaato ama cid kale salaamun calaa man itabaca alhudaa salaamtiisu qofka aan islaamka ahayn waa taa ciddii hanuunka raacda nabadgelya dushiisa ahaata haddaad hanuunka raacda salaamta waad heli haddaad hanuunka diidana bilaa salaamba amaa bacdu intaa kadib fainii adcuuka waxaan kugu yeedhayaa bidicaayati lislaam dacwaddii islaamka aslim warnio iska islaam taslam waad nabadgeli waanu ku dayn yu'tika allaahu ajraka maratayn ilaahay abaalmarintaada laba jeer buu ku siin doonaa waayo nebigu wuxuu xusay calayhi salaatu wasalaam qofka ahlu kitaabka ka mid ihi markuu islaamo laba ajri buu leeyay ajrigii nebigii horuu rumeeyey iyo ajriga nebi maxamed uu rumeeyey calayhi salaatu wasalaam fain tawallayta haddaad diidda fainamaa calayka dushaada waxaa ahaaday isma alariisiyiin nimanka qodaalka ah dembigooda waxallo meeshu waa meel qodaala oo ardu shaamo oo dee waa beeralay wax walba laga soo saaraa waxallo dadkaa iska fallaaxiinta ee kaafiliinta ee masaakiinta ean aqoon lahayn ee shucuubtaa dhane aada xukumayso adigoo xaqiiqada ogsoon aada ka dababayso dembigooda waad u saaran yihin oo qofka markaa hogaamiyaha hadduu dadka hagaajiyana uu ka ajri wen yahay cid walba hadduu dadka haleeyana uu ka dembi wen yahay cid walba qofka hogaanka ummadda ah intaas u dhiibay war aakhirihi adduunyada waad faa'iidi waad nabadgeli adduun iyo aakhirada laba ajri baad heli haddii kalood islaamka diidana ogow adduun iyo aakhiraba cidda loo dilayaa waa adiga yaa ahlalkitaab ahlukitaabkiiyow tacaala u kaalaya ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum annaga iyo idinka kelmadaynu u simannaho ilaahay naga wada doonayo oo ah tawxiidka anlaa nacbuda ila allah ilaahay mooye inaynaan cid kala caabud walaa nushrika bihi shay-an waxba aynaan u shariig yeelin walaa yatakida bacdunaa bacdan arbaaba qaarkeenba kuwa kale aanay ka dhigan rabbiyaal min duun illaahi inta alla ka sokaysa fain tawallow haddii ay sii jeedsadaan faquuluu waxaad tidhaahdaan muslimiina ishhaduu waar ummadii hay gaaladii waxaa markhaati ka ahaataan bianna muslimuun annagu inaanu ilaahay isu dhiibna anu hogaansanay annagu ilaahay baanu isu dhiibnay oo annagaa islaamkii bilownay oo hormuuda nagu ogaada sidaa haw mujaamaleynin oo caddeeya aayaddu saasay leedahay walaa yatakida bacdunaa bacdan arbaaban min duuni illaah inaynaan rabbiyaal inagu iska dhiganin oo sideedaba markay dadku diin la-aan ku sugan yihiin midiba midka ka sarreeyaabuu isu dhigayaa inuu rabbigiisa yahay midiba ka uho ka ka hooseeya ayuu isku dayayaa inuu u noqdo